أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا bغya an yunazila allah min fadlih عlى man yashaaء an yunazila allah min fadlih عlى man yashaaءu min cibaadih faba'uu bغadb عlى غadb walilkafirina cadaab muhin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaashanaad ee suuraة الbaqara ka mid ah qaala tacaalى alla waxa uu yidhi bi'sa ma اshtarow bihi أnfusahum bi'sa maa bi'sa shay-u shay ayaa baas lahaaday maa ayuu ugu baas lahaaday maaga oo ishtarow ay iibsadeen bihi maagaba anfusahum nafahooda ay ku iibsadeen an yakfuruu almaqsuusu bidami eedeynta shayga lagu gaar yeelayo kufruhum waa ku gaaloobidooda bimaa ay ku kufriyeen anzala allaahu alla uu soo dejiyey baqyan liajli bagyin gardarro darteedna ay ugu kufriyeen an yunazila allahu lian yunazila allaahu alla inuu soo dejiyey darteed min fadlihi ay fadlahu isaga fadligiisa calaa man uu kusoo dejiyey duul korkood yashaau uu doonaayo min cibaadihi addoommadiisa xaal ay yihiin fa baa uu way laabteen kuwaasi biqadabin cara ayay la laabteen carada oo calaa qadabin cara korkeed ahaatay walilkaafiriina gaaladiina cadaabun ayaa u sugnaaday cadaabka oo muhiinun ihaaneeyo ayaa u sugnaaday waxaan soo haynay nimankii yahuudda ahaa weliba gaar ahaan kuwoodii madiine joogay ee waxgaranayay ee towreed iyo cuhuuddii aabbayaalkood ay galeen iyo ballamadii ay galeen kuwii rumaysnaa oo ogaalka u lahaa sida ay ugu kufriyeen wixii ay ogaayeen oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayagoo og oo markaa yacnii dhihi jiray haddii lasoo bixiyo waa raaci doonaa idinka mushrikiintaana idinla dagaalami doonaa markii uu u yimid marka qur-aankii iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam oo tilmaantiisa ay ku yaqaaneen falamaa jaa-ahum maa carafuu kafaruu bih falacnat ullaahi cala alkaafiriin ayaa noo soo dambeysay bi-sa ma shtarow bihi anfusahum marka nimankaani waxbay beddel qaateen waxbay iska bixiyeen nafsadoodii qiimiga lahayd bay iibiyeen waxa ay kusoo gateenna kufri iyo wax daran oo aayatiinkooda u xun ayuu noqday taa buu rabbi ka waramayaa subxaanahu wa tacaala sababka ku xambaarayna inay xaasidnimo tahay ayuu sheegayaa alleh marka allah wuxuu yidhi bisa maa bisa iyo nicmo waa laba ficil oo isku baab ah midna madxi iyo ammaan ayaa loo dhisaa midna waxaa loo dhisaa marka eedeyn iyo cay ayaa loo dhisaa marka bisa shtarow maa marka ay la xiriirsato labaa ku bannaan maadaasi xagga tarkiibka in maada faacilba laga dhigo ishtarow bihiina marka laga sifeeyo an yakfuruudaasna mubtada loo soo qadaro iyadana khabar ay noqoto shayga dembiga lagu khasisayana kaas laga dhigo waa dariiq la marowa waxaa kaloo bannaan in maada laga dhigo tamyiiz oo faacil lasoo qadaro oo bi shay ubaa baas le maa min jihati maa buu u baas leeyahay la yidhaahdo labada icraabba marka way bannaan tahay labadaas marka ishtarow bihina mar walba maada ayay yacni sifo u tahay oo maada mawsuufo oo nakira mawsuufa ay iska tahay ishtarow bihina waa lagu sifaynayaa an yakfuruudaasna marka khabar mubtado loo soo qadarayay noqonaysaa habkaas ayaa marka loo socona marka alla wuxuu macnuhu marka wuxuu noqonayaa bi'sa maa bi'sa shay-u baa baas leh bi'sa shay-un shay baa baas leh shayga oo ishtarow ay ku iibsadeen bihi shaygaba anfusahum nafahooda ay ku iibsadeen waa maxay marka shaygaas xun oo naftooda ay ku gateen almaqsuusu bidami huwa wuxuu yahay kaas an yakfuruu inay ku gaaloobeen ay kufruhum gaaloobitaankooda waa kufrigooda bimaa ay ku kufriyeen anzala allaahu alla uu soo dejiyey ay ku kufriyeen maxayna ugu kufriyeen bagyan liajli bagyin gardarro darteed gardarradaana maxaa iyadana cillo usii ah an yunazila allahu lian yunazila allahu <coughs> alla inuu dejiyey min fadlihi fadligiisa inuu alla kusoo dejiyey calaa man axad korkii uu kusoo dejiyey yashaau uu doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay ayb marka maadaas hadba marka ama faacil ka dhigo ama tamyiiz ka dhigo wamaa mumayizun waqiila faacilh fii naxwi nicma maa yaquulu lfaadilu marka maada mumayizay noqonaya waqiila faacilunna waa la yidhi waa labada wej oo aan marka tilmaannay ayb nafsadooday gateena la leeyahay mar hadday cadaab galayaan oo ay cadaab ku iibsadeen kufri naftoodii qiimiga badnayd bay naar geeyeen waxa ay qaateenna wax fool xun oo naar lagu galo waayo waana kufrigi sidaasuu marka u noqona baqiyan waa mafcuulu liajlihi an yunazila allahu iyadana waa mafcuulu liajlihi lian yunazila allahu min fadlihi ayb bisa maa bisa bisa shay-un shay baa baas lahaaday oo xumaaday ama bisa shayun bisa shay-u baa baas leh maa min jihati maa ugu baas leeyahay ayb shayga oo ishtarow ay ku iibsadeen bihi isaga ay ku iibsadeen anfusahum nafahooda ay ku iibiyeen naftay iska bixiyeen shaygaasay iibsadeen waxaa sidaas u xun oo waa baas leeyahay la leeyahayna waa maxay an yakfuruu huwa midkaa demiga iyo eedeynta lagu gaar yeelay an yakfuruu kufruhum waaye waa gaalnimadooda bimaa ay ku gaaloobayaan anzala allaahu alla uu soo dejiyey wixii alla uu soo dejiyo qur-aankii ah baqiyan liajli baqyinna ay u kufrinayaan gardarro darteed iyo xaasidnimo ay xasadan xaasidnimo darteed maxay xasdayaan marka ama xasadka maxaa ku xambaarayo an yunazila allahu lian yunazila allahu alla inuu kusoo dejiyo min fadlihi mintaan labaa ku bannaan in zaa'ida laga dhiga ay fadlahu marka oo mafcuulu bihi ay xagga macnaha ka noqoto oo ilaahay inuu fadligiisa kusoo dejiyo calaa man yashaau qofka uu doonayo korkiisa ama in laga dhiga minta libtidaa-i lgaayati laga dhigo jaariye majruurkana sifo ou noqdo limawsuufin maxduuf oo markaasna marka uu yahay an yunazila allaahu liajli an yunazila allaahu alla inuu soo dejiyo shay-an shay inuu soo dejiyo shayga oo min fadlihi ah nacam sidaas in la dhaho labadaasaa marka minta in libtidaa-i ilgaaya laga dhigo oo jaariya majruurkuna sifo oo limawsuufin maxduuf ou noqdo ama min fadlihi minta zaa'ida inta laga dhigo fadlahu markaa laga macneeyo labadaabaa taasna ku sugan fadliga aayadda ay tilmaamaysana waa nubuwada iyo risaalada waayo iyaga markii ay ogaadeen in nebiga sala allahu calayhi wasalam carab ou kasoo dhex baxay oo quraysh laga soo dhex saaray ayay xasdeen waxay yidhaahdeen kii aan sheegi jirnay kan maaha wax aan na aan naqaano nalooma nalama imaanin waa sidaasay marka ay yidhaahdeen marka ilaahay fadligiisa ciddou doono inuu siiyo ayay ka xasdayaan ayb ee allahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu ilaahay isagaa og meesha uu yeelayo risaaladiisa cidduu ka dhiganayo isagaa alla og marka iyagu marka inay carabnimo nebiga in carab ou noqdayo iyaga uunan ku jinsi noqonin inay arrintaa xaasidnimo ay ku sameeyaanoo xaqi uga tagaan ayaa lagu ceebeynayaayo arrin aada iyo aada u foolxun ah xaasidnimadana de qofka xaqii bay ka leexinaysaa meel xunay marka ay u horseedeysaa calaa man uu kusoo dejiyo inuu kusoo dejiyey darteed axadka oo yashaau uu doonayo calaa man axad korkii uu kusoo dejiyey yashaau uu doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay axadkaas fa baa-uu way laabteen biqadabin bay la laabteen caray la noqdeen carada oo calaa qadabin caro korkeed ahaatay ama in la yidhaha fa baa-uu way noqdeen biqadabin multabisiina xaal ay ku kuwa ku dheehan ay yihiin biqadabin iyagoo caro ku dheehan bay laabteen ayb caradii bay la noqdeen marka iyagoo caro ku dheehan carada oo calaa qadabin caro korkeed ahaatay caro kale ayb waayo nakira marka la sheego oo haddana mar labaad nakiradii lagu celiyey iyadoo shaygiioo munakar ah kii hore waa ka duwan yahay marka cara ku dhacday caro labaada ah haddana ku dhacday mufasiriintuna waxay yidhaahdaan caradii koowaad waxay ugu dhacday nebiyullaahi ciisay beeniyeen caray ka kasbadeen oo nebi muuse ka dambeeyey haddana nebiyullaahi moxamed baa yimid waa beeniyeen caro labaaday ka kasbadeen ayb marka carada dambe tan hore waa ka duwan tahay ayb walilkaafiriina gaaladii waxaa usugnaaday cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadaabka oo muhiinun daraabo oo iyaga ihaaneeyo ayaa marka usugnaaday ayb marka yahuud xaasidnimadu calaamaday u tahay waxaa noo imaan doonta wadda kahiiru min ahli اlkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasada min cindi anfusihim oo iyaga marka calaamaadkooda iyo yacni sifaadkooda waxaa ka mid ahaa yahuudda dad xaasidnimo badan oo aan dadka khayr la jeclayn inay ahaayeen innaga marka waana laga reebay xaasidnimadaaso inaan xaasidnimada ku dhaqanno xaasidnimo marka maxaa la yidhaha xasadku laba nooc waay midna waa madmuum midna waa maxmuud midda la eedeeyey ee qofkeedu uu markaa eedeysan yahay waa midda qofka nicmada uu rabbi siiyey in ilaahay ka qaado inuu jeclaado oo uu tamaniyo qofka uu xasdaayo nicmada uu haysto inuu waayo waa tamanii zawaali nicmati lmaxsuud kan la xasdaya nicmada alla uu siiyey in laga qaado inaad jeclaysato waa xaasidnimo xikmaddii ilaahayna waad duraysaa markaad sidaas yeelaysid qofkaanna waad dhibaysaa waana cudur qalbiga galo oo aada iyo aada u xun oo marka dambe sababi karo xumaan kale oo waaweyn inuu qofka ku dhaco waayo markuu qofku qof xasdo nicmadiina ay ka zuuli weyso wuxuu ku dadaalayaa marka dambe inuu dilo shaydaankii wuxuu ugu sheekaynayaa kan horta hortaadaba ka qari markaasuu dil ayuu ku kacayaa qof beri ah oo muslim ah oo aan wax dembiga ka gelin ayuu uu dhibayaa ama uu dilayaa marka ugu dambayso marka xaasidnimadii waa xun tahay waxa ay dhalinayso ama ay horseedeysana wax aada iyo aada u foolxun waay culummadu waxay yidhaahdaan waxaa looga hortagaa inaad aaminto ood qalbigaaga geliso xikmadda ilaahay inay keentay qofkan in ilaahay waxaan uu siiyo hadday risaalo tahay ilaah ayaa ayaa la doonay hadday cilmi iyo culumanimo tahay ilaahay baa la doonay hadday maal uu si fiican u maamulanayo ay tahay ilaahay baa la doonay haddii ilaahay ilmo baariyaala uu siiyey allah la doonay ha ku xasdin marka taa marka yacni waa sida aada isaga daawey kartid xasadka maxmuudka ah ee la ammaanay waa midda alqibda la yidhaahdee majeersiga ee qofkaani nicmow haystaa nicmadaas yaa ku siiyo inaa istiraahdiyo adigana asna ilaahay inuu u daayo adigana lagu siiyo middaa marka waa fiican tahay waxayna ku fiican tahay laba shay qof ilaahay cilmi baray cilmigiina ku camal falaayo dadka ku kala saarayo iyo qof ilaahay maal siiyey maalkaasna khayrka iyo wadooyinka fiican ku bixinayo yaa kaasoo kale kaa dhiga inaad dhahdo waa fiican tahay laa xasada ilaa fitnatayn nebigu sal ll slam wuxuu yidhi xaasidnima ma ma jirto majeersi ama kamasha ma jirto ilaa laba arrin ma ahane labada arrinna wuxuu ku sheegay rajulun aataahu llahu xikmatan aw cilman qof ilaahay xikmad ama cilmi uu siiyey fa huwa yaqdii bihaa iyada ayuu wax ku xukumaa naftiisana waa ku maamulaa kayrkiisana waa ku maamulaa ka kalena marka warajulun aataahu llahu maalan nin ilaahay maal siiyey fasallatahu calaa halakatihi fii wujuuhi اlkhayr oo ilaahay marka uu ku salladay oo ku diray maalkiisa inuu khayrka un ku bixiyo marka xaasidnimadana wejiyaalkeeda waa kaas gaar ahaan cudurka xaasidnimada cudur keliya ma ahan dadka caamada galo bal wuxuu uga badan yahay dadka khawaasta ahoo cilmiga yaqaanuu kusii daran yahay walidaalika qofku hadduunan cilmigiisa cilmi aakhira ounan ahayn ma jecla in eyr heyrkiis ou waxbarto heyrkiis inuu dad u faa'iideeyo cid kale in ilaahay masaa diinta uu ku sharfo ma jeclaanayo isaga un inuu taagnaado ayuu raboona taa marka waxay waa cudur marka dadka khaasada ku dhaco waana lagala hadlaa mar walba culimada qal suluuga iyo iyo yacni waxyaabaha quluubta ku saabsan ka hadlo waxay aad iyo aad arrintaas uga waaniyaan dadka ardadoo cilmiga barto iyo dadka culummada labadaba waa laga waaniyaa ayb marka cudurkaas qofku inuu aada uga fogaado wإida qiila lahm aaminuu bima أnzla اllah qaluu nuؤminu bima أnzila عlayna wykfuruuna bima wara'ahu wahuwa اlxaqu muصadiqa lima macahu waidaa haddii qiila lahum loo yidhaahdo iyaga aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya anzala allaahu alla uu soo dejiyey rumeeya haddii lagu yidhaahdo qaaluu waxay dhahayaan nu'minu waan rumaynaynaa bimaa kii baan rumaynaynaa unzila la dejiyey calaynaa annaga korkeenna lagu soo dejiyey unbaan rumaynaynaa wayakfuruuna walxaal bay sidaa dhahayaan hum iyagu yakfuruuna ay ku kufrinayaan bimaa kii waraa'ahu ay siwaahu wixii iyaga loo soo dejiyey kasoo haray iyagoo ku kufrinayay sidaa dhahayaan walxaal huwa shaygaa kasoo haray wixii iyaga loo soo dejiye ka kasoo haray qur-aankii waaye alxaqu uu yahay xaqi musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaya limaa shay limaa kii macahum iyaga macooda ahaaday u rumaynayo qul waxaad tiraa nebiyow falima maxaybaa taqtuluuna aada u dilaysaan ambiyaa allaahi ilaahay ambiyadiisa falima maxaybaa taqtuluuna ay qataltum aada u disheen waay ambiyaa allaahi ilaahay ambiyadiisa maxaad u disheen min qablu hadda ka hor min qabli haada alyowmi maalinkan kan ah ood sidan leedihiin idinka hadda ka hor maxaad ambiyadii u disheen ilaahay ambiyadiisa in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina haddaad tihiin ambiyadii ilaahay maxaa u dilaysa maxaa u disheen ilaa qof mu'mina nebi ilaahay soo diray ma dile ayb aayaddan iyadana waxyaabihii yahuudda xaqii ay uga joogsadeen ama ay ka dhigteen marmarsiyada yay ka warramaysaa oo alla wuxuu leeyahay waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo iyaga lagu dhaho aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya anzala allaahu alla uu soo dejiyey ay anzalahu allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey qur-aankae nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey rumeeya haddii lagu dhaho qaaluu waxay dhahayaan nu'minu waan rumaynaynaa bimaa kii baan rumaynaynaa unzila la dejiyey calaynaa korkeena lagu soo dejiyey annaga wixii annagana lagu soo dejiyaan rumaynaynaa waa towreedka aan haysanno xagga iyo xagga u dhaafi mayna kanaan rumayneynaa wayakfuruuna marka jumla xaaliya waay jumladani ficilka mudaaric marka uu jumla xaaliya ou dhacaayo sida badan waaw waa ka maran yahay waawda waawulxaalka uma baahna asaga oo jaa-a zaydun yadxaku unbaa um la dhahayaa xaala kownihi daaxikan haddii marka nuxaadu marka labay ku yihiin qolo marka iyagu waawda waa la gelin karaa wax in la qadarana uma baahna dhahaysana waa jiraan oo jumla xaaliya waayo calaa madhabi man yujiizu lmudaarica almuhbat mudaarica muhbatka maca alwaawi inuu jumla xaaliya noqon karo qolada banaynayso ayb qolo kalena waxay leeyihiin mudaaricu marka sidaa uu xaalo dhaco waawna meesha ay ku jirto jumladan ficilka mudaaric khabar baa laga dhigayaa mubtadaana la qadarayaa waay walxaal hum yakfuruuna la dhahayaa marka haddoo kalena wahum yakfuruuna sidaasay marka jumla ismiya marka mudaarici marka wuxuu noqonayaa khabar ahaanu dhacayaa jumladuna xaqiiq ahaan jumla ismiya iska noqonaysaa waawulxaalka uu ku jiro taana marka ibnu maaliga waa mida u dhahaya wadaatu waawin bacda hanwi mubtada lahu lmudaaric ajcalanna musnada ayb marka midda waawda u saaxiibka ah gadaasheed ficil mudaaricuu ka hadlayo gadaasheed mubtada soo qadar waawda gadaasheed mudaaricana marka musnad ka dhigo jumla yani ku qabar asaga marka wayakfuruuna wahum yakfuruun oo kaleyno sida badan sidaas markaa macnuhu wuxuu noqonayaa qaaluu waxay dhahayaan nu'minu waan rumaynaynaa bimaa kii baan rumaynaynaa unzila calaynaa korkeenna lagu soo dejiyey walxaal bay sidaa dhahayaan hum iyaga yakfuruuna ay ku gaaloobayaan bimaa waraaahu bimaa wara bimaa shay ay ku gaaloobayaan bimaa biladii kii ay ku gaaloobayaan waraa'ahu ahaaday waraa-a towraati wixii iyaga lagu soo dejiyey towreed ka soo haray bimaa waraa'ahu marka macnaheedu bimaa siwaahu waay wixii iyaga lagu soo dejiyey waxaan ahayn iyagoo ku kufrinaayo ayay dhahayaan annaga waxaan rumaynaynaa wixiina lagu soo dejiyey marka ibnu jariir bimaa waraa'ahu bimaa siwaahu ayuu yidhi bimaa siwaahu marka maxaa noqonayo qur-aanka meeshaas marka maxaan ka faa'iideysanaynaa waxaan ka qaadanaynaa waxyaabaha dadku ay xaqa uga tagaan waxaa ka mid a ah dadku markuu tacasubka ka bato oo kooxa kooxaysiga iyo tacasubka uu ka bato qolo walbaa waxa agteeda yaallo keliyay xaq u taqaanaa wixii kasoo harayna waxaa diyaar ka ah inay inkirto ama ay diido waa dabci marka yahuudda in looga daydo ama sifo yahuudda in looga daydo la diidaayo w iyagii marka towreed bay rabaan inay u tacasubaan towreed xagguu ka yimid xag alle qur-aankan nabiyullaahi maxamed oo watana xaggee ka yimid xaggii alle waa kala qaadayaan marka waxay leeyihiin midkan annaga aan haysanno iyaan annaga rabnaa kaasaanna rumaynaynaa amaa wixii ka soo haray oo keyrkeen lagu soo dejiyey ma ku leexanayno mana rabno marka qofku xaqa inuu buqyadiisa noqdaa la rabaa xaqaasi marka hadduu adiga aada yacni kooxdaada ay haysatana ama adiga yacnii dadka aada markaa u nisbo sheeganaysa hadday haystaanna falilaahi alxamdu oo waa xaq kuma noqonin xaq inay adigu kooxdaada haysato heyrkaa haddii uu xaqa ag yaallana waa inaadan xaqii ka tegin oo aadan dhihin wixii aniga aan aqaano oo xaggayga yaallo un rabaa wax kalena ma rabi inaad tiraahdid maaha xaqa marka rijaasha laguma aqoonsado waxaa lagu aqoonsadaa xaqnimadiisa marka inaad cilmigii barato xaqii baailkii kala barato xaqiina aada ku dhegto baailkiina ka fogaato adoon u fiirinin cidda haysato dadka yacni kan kula dhashay haddii uu baail ka haysto waa inaad ka beri noqoto xaqii aada marka aada xaqu hadduu cadowgaaga haystana inaadan uga tegin cadowgayga xaqa haysta inaadan uga tegin darteed markaa cudurro fara badan oo kooxaysiga iyo tacasubka uu keenay ama magac ha loo yeelo kooxaha ama yaan magac loo yeelin mar haddii tacasub uu jiro kooxaysigii waa jiraaye qofku inuu tacasubka ka fogaado ee uu keliya marka uun xaqa meel allaale meesha uu jiro inuu la aado ayb wayakfuruuna bima waraahu walxaal huwa shayga maa waraahuda ayuu u noqonayaa huwa damiirku halkaas u laabana walxaal huwa waxaa iyaga ay haystaan waxa ka soo haray waa qur aanke alxaqu uu yahay xaqi musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa kii macahum iyaga macooda ahaaday u rumaynayo qur-aanku towreeda u rumayna waayo caqaa'idkii towreed lagu faray ayuu qur-aankuna sheega axkaamta unbay ku kala bedelan yihiin ambiyada risaalada risaalada ambiyada ee xagga tawxiidka iyo iskaga miday ka ahaayeen towraad laftiisa wuxuu sheegayaa qur-aankii in la rumeeyo haddii qur-aankii ay helaan oo nebiyullaahi moxamed uu soo gaaro marka wixii towreed idinku yaallayna si quman uma rumaynin oo qeyb baad ka tagteen qeybna waa ka rumayseen ee qur-aankan oo towreed aan khilaafayninna maadaama ay xag alla ka wada imaadeenna oo aan caqaa'idkii iyo usuushii aan ku khilaafayninna waad ka tegaysaan qul waxaa tiraa marka falima maxaybaa taqtuluuna ay qataltum tafcalu facala waa ku timaadaa qad taأtii tafcalu calaa facala mudaaricii baa bimacna almaadi ku imaanayo marka muxuu noqonayaa qul waxaa tiraa falima maxaybaa taqtuluuna ay qataltum maxaa u disheen wey ambiyaaa allahi ilaahay ambiyadiisa maxaad u disheen min qablu hadda ka hor tan aan joogno ka hor ambiyadii ilaahay maxaa u laayseen oo aada marka birta aada ugu qaadateen ood u disheen in kuntum haddaad tihiin muminiina m haddaad mu'miniin tihiinoo towreedba aada rumaynaysaan towreed miyaa idiin sheegay ambiyada ilaahay in la laayo oo la dilo waa maya waxba inaynan haysanin baa marka rabbi oo uu ka ayuu tilmaamayaa middan dambe marka waxay xujo u tahay inaynan iimaanka ay sheegayaanba iimaan saxa inuunan ahayn wa ilaa hadduu iimaanku iimaan saxa ahaan lahaa ee ma uunan ku hogaamiyeen inay ambiye ilaahay dilaan oo nebiyullaahi zakariya iyo nebiyullaahi yaxyaa iyo nebiyullaahi ciisena waa isku dayeen nebi moxamedna waa isku dayeen wax ay ka tageenba marka maba leh walaqad jaaءakum muusaa bilbayinaati huma اtakhadtum اlcijla min bacdihi wa antum daalimuun towreedaan raacsannahay iyo iimaanaan leennahay waxaa la leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahay jaa'akum waxaa idiin yimid muusaa nebiyullaahi muusaa idiin yimid towreed lagu soo dejiyey bilbayinaati buu idinla yimid xujooyin cadcad mucjizaad cadcad buu idinla yimid uma markaa dabadeed ittakhadtum waxaad ka dhigateen alcijla dibigii min bacdihi min bacdi dahaabihi muuse tegitaankiisa ka gadaale macbuudan baad ka dhigateen dibigii baad wax la caabuda ka yeelateen ilaah ka dhigateen walxaal antum idinka oo daalimuuna kuwa dulmi falayo cibaadada booskeeda boosaan ahayn dhigayo <clears throat> aawey baa la leeyahay marka iimaankii haddaadba dibi caabudaysaan iyadoo nebigii ou kitaabka aada leedihiin waa rumaysanahay isagoo idinkugu maqan inaad markaa dibi aada caabuddaan ood ilaah ka dhigataan ma iimaana idin faraya sidaas aawa iimaanka aada sheegaysaan <clears throat> middaanna waa iyadana waa ceeb kale ama shay kale madamo kale oo iyaga lagu sajilay korkooda lagu qoray <clears throat> walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah jaa waxaa idin yimid muusaa nabiyullaahi muusaa idin yimid bilbayinaati xujooyin cadcad buu idinla yimid bidalaalaati alwaadixati walmucjizaati albaahirati calaamado cadcad iyo mucjizaad ifayo muuqdo ayuu idinla imaaday uma markaa dabadeed ita idinkoo intaad mucjizaad uu idinla yimid nabiyullaahi muusa ayaa ittakadtum waxaad ka dhigateen alcijla dibigii min bacdihi muuse tegitaankiisii kadib ilaahan baad ka yeelateen walxaal antum idinka oo daalimuuna kuwa dulmi falayaa tihiin say dulmi u faleen cibaadadii booskeeda boosaan ahaynay dhigeen middaana marka waa dibigii iyo towxiidkiiba inay ka tageen iimaan inuusan meel u oolin marka waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fawqakum اtuur weli marka waxaa socdo cahdigii ay buriyeen iyo dibigii say u caabudayeen wadkuruu xusa id waqti akhadnaa aan qabanay miihaaqakum miithaaqakum ballantiinnii aan qabanay warafacnaa aan kor yeelnay fowqakum idinka korkiina adtuura buurtii qulnaa lakum waxaanu idinku nidhi khuduu qaata maa shay qaata aataynaakum aan idin siinay waa towreed axkaamtii towreed qaata biquwatin bijiddin dhabnimo ku qaata wasmacuu maqla amarka laydin farayo oo nebigiinu idin faraya maqla qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waan maqalnay qowlaka warkaaga wa casaynaa waan caasinay amraka amarkaagiina waa caasinay wa ushribuu waxaa la cabsiiyey oo la dhexgeliyey fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda waxaa la cabsiiyey oo la dhexgeliyey alcijla xuba alcijli dibiga jacaylkiisaa qalbigooda la cabsiiyey oo la dhexgeliyey bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda darteed qul waxaa tiraa nebiyow bisa maa shay baa baas leh ya'murukum ou idin farayo shayga ya'murukum ou idin farayo bihi shaygaba iimaanukum iimaankiina uu idin farayo ayaaba baas leh haddaad iimaanba leedihiin waxa uu iimaankiinu idin farayaaba xun oo baas leh in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaadba mu'miniin tihiin maba tihiin waay oo iimaan markaa meeshaa maba yaallaba ayb wadkuruu xusa id waqti xusa akhadnaa aan qabanay miihaaqakum ballankiinii la adkeeyey aan qabanay warafacnaa aan kor yeelnay fawqakum idinka korkiina adtuura buurtii aan korkiina ku kor yeelnay qulnaa lakum marka khuduudan jumla isaga qadaranoo marka oo iyadu waa maquulu maquulu qowloo qulnaa lakum waxaanu idin dhahnay wixii la dhahayo qulnaa lakum waxaanu idin nidhi khuduu qaata maa shay qaata ama maa ay ladii kii qaata aataynaakum aan idin siinay ay aataynaakuumuuhu nicaayadku halkaa waa wixii aan idin siinay qaata biquwatin bijiddin dhabnimo ku qaata dheeldheel lama rabo dhabnimo ku qaataan idin dhahnay waxaa la siiyana marka waa maxay waa kitaabkii towreed ayb wasmacuu maqla yacnii ajiiba waayo macnaheeda wasmacuuda ayb wasmacuu samaaca ijaabatin maqla ay istajiibuu ajiiba wa adiicuu adeeca qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waan maqalnay qowlaka warkaaga wacasaynaa waan caasinay amraka amarkaaga sidaa waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaha samicnaa wacasaynaa ahlu macaaniga waxay yidhaahdaan afkooda warkaan kama dhihin ayaga oo yacni samicnaa wacasaynaada afkooda kama aynan dhihin ayb ee marka yacni waxay leeyihiin marka lisaan xaalkooday ayay ka dhaheen oo waxay leeyihin iyaga inahum lam yaquuluu hada bialsinatihim walaakinahum lamaa samicuu lamra markay amarkii maqleen watalaqowhu bilcisyaani macsina ay ku qaabileen nusiba dalika minhum ila alqowli waa loo nisbeeyey marka inay sidaas dhaheen ayaa loo nisbeeyey itisaacan itisaacaa ku jira oo afkaba yaynan ka dhihin laakiin xaalkooda saas ah soo maaha xaalkoodii baa noocaas ah marka macnuhu wuxuu noqonayaa niman marka maadaama amarkiiba ay cisyaan ku qaabileen waa diidna iyagoo dhahay unbay la mid tahay nacam culimada marka ahlu macaanida dadka yacni marka balaaqiyiinta ama dadka yacni macaanida aad iyo u fiiriya sidaasay iyagu dheheen laakiin wax diidaya male samicnaa wacasaynaana inay dhaheen maadaama qaaluu halkan ay ku taallaba ayb waana loo badan yahay qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa qowlaka warkaagii waa dhegaysanay ku maqalnay warkaaga wacasaynaa waan caasinay amraka amarkaaga waushribuu waa la cabsiiyey fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda alcijla xub alcijli dibiga jacaylkiisaa la cabsiiyey al-ishraabu luqatan waxaa la yidhaha alkhaldu shayga marka shayga lagu dhex daro ooba aan laga sooci karin ayaa la yidhaha ayb khaldu lownin bilownin marka midab midab lagu daro ayaa waxaa la yidhaahdaa ushriba bayaadan waxaasi caddaana la cabsiiyey waa la cabsiiyey macnaha waa la dhexgeliyey qalbigoodiibaa waxaa la qaadsiiyey oo la dhexgeliyey dibiga jacaylkiisa waaba lagu weyneeyey marka dibigii baa ku weyn iyaga sidaasay ka dhigan tahay marka abu cubayda macmar bnu lmuhanaa iyo zajaaj ayay waxay yidhaahdeen macnaahu macnuhu marka waxay tahay suquu xuba alcijli waaba la waraabiyey dibiga jacaylkiisa la waraabiyey qofku markuu biyaha cabo biyihii jirkiisay galayaan sow maaha marka biy yacni sida biyuhu ay jirka u galaan ayaa qalbigooda jacaylkii dibiga oo u galay afka soomaaliga laftiisa waa la yska isticmaalaa qofkaani yani hebelaa lagu cabsiiyeyay leeyihiin hebel waa lagu cabsiiyey adiga yani aad buu jacaylkiisa kuu dhexgalay w ayb macnaahana waa la isticmaalaaba sidaas af soomaaliga alcijla marka mudaafa u qadaran mudaafkii icraabtiisii baa la siiyey marka wayushribuu fii quluubihim alcijla xuba alcijli waa marka ayb bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda darteed ayaana sidaa loo yeelay meeshaa marka waxaa laga qaadanaa qaacido weyn oo ah qofku haddii uu macsidu inay macsi kale keenayso haddii qofka amarkaa le uu ku madax adeygo uu qaado waayo in qalbigiisii marka macaasida la jeclaysiinayo isaga i qalbigii la kala teedaayo yaa laga qaadanaa marka macsidu macsi bay soo jiidaa gaalnimadii hore ayaa waxay keentay qalbigoodiiba in uu ilaahay keyrkii ku weynaado oo dibigaa jacaylkiisa xayawaankaa ay aad markaa qalbigooda ugu weynaada meeshii la rabay inuu alla ku weynaada qalbigooda maxaa marka waa cuquubo ka dhalatay dembigaas hore ee ciqaabta qofka la ciqaaba midda ugu daranna waa ciqaabta qalbiga saameysa way falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay qalloocdeen qalbigoodaa ilaahay qalloociyey sida daacaduba ay daaco kale qofka ugu keenayso oo waladiina htadow zaadahum hudan dadkii hanuuneyna ilaahay hanuuna u ziyaadinaa macsi qofku markuu la imaado weliba ku dhiiradana macsi kalaa loo sii fura walidaalika marka qofku waa inuu iska ilaaliyo marka uu macsi sameynayo ee weliba laga waaniyo ee la yidhaaho ittaqi llaha ilaahay ka cabso sidan waa macsi marka la yidhaahdo inuu ilaahay ka xishoodo ka cabsado oo uu yacni madaxiisa foorariyo oo markaa u hogaansamaa marka allaa la rabaa haddii markaas xoogaa uu istiirin ay gasho ee uu markaas si xun u hadlo hadal laqwi ah uu ku hadlo meel ka dhaca uu ku hadlo waxaa laga yaabaa macsi hor leh haddana in loosii furo oo khaatimadaba marka meeshaas sidaa ay uga hallawdo ayb dadka qaarkoodna marka qof iyaga la mida uu macsida ka celinayo war ilaahay ka cabso sidaan waa dembi uu dhahayo waxaa laga yaabaa inay war xun markaas ay yidhaahdaan warkaas xun baa laga yaabaa marka in lagu ciqaabo qofkaas oo macsidiiba ay ka darnaato warkaas xun oo laqwiga uu ku jiro marka waa in aada la isaga ilaaliya taas qul waxaad tidhaahdaa bi'sa maa shaybaa baasila ya'murukum ou idin farayo bihi shaygaba iimaanukum iimaankiinu ou idin farayo ayaa xun oo baasile in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin ayb marka waa maxay marka shayga almaqsuusu bidami an tacbudu lcijla min duuni illahi ila kaas waa hadda midka la sheegay ayb iimaankoodu waxa uu faraayo ee xun waa maxayna cibaadat اlcijli min duuni illahi ay bi'sa iimaanu ya'murukum bicibaadati اlcijli iimaan ayaa xun idin faraayo dibi caabuditaankiisa yani maxaa iimaan loo leeyahay waa say ayaga la tahay ayagaa iimaan isu haysto qaaluu nu'minu bimaa unzila calaynaa sooma dhihin dad mu'miniinay isku haystaan marka iyagii bizacmihim baa lagula hadlayaaye iimaan ma ahanba waxaan qul in kanat lakum اddaaru اlaakhiraةu cinda allahi khaalisaة min duni الnaasi fatamanaw اlmowta in kuntum saadiqiin qul waxaa tiraa nebiyow in kaanad haddii ay ahaatay lakum idinka ay idiin ahaatay addaaru daartii daartiiday alaakhiratu ee dembeysay cinda allaahi alla agtiisa khaalisatan ay ahaatay mid idiin mid barax tiran ay mukhtasatan bikum mid idinka la idiin gaar yeelay hadday ahaatay daarta aakhiro min duuni nnaasi dadka ka sokay kale fatamanow tamaniya oo waxaad tamanisaan almowta geeri jeclaysta oo geeri tamaniya in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fii dacwaakum waxa aad sheegay sheeganaysaan ana aljannata lakum jannada inaad leedihiin ah waxaan aad sheegaysaanoo lan tamasana naaru ilaa ayaaman macduuda hadday dhab idinka taho idinka janno aada leedihiin kayrkiina uu naar leeyahay iskaba dhinta haddaba dhimashaan rabnaa dhaha saad jannadii hore uga gashaan ayb aayadda markaa laba laba tafsiir baa ku jirta meeshaas fatamanawu lmowtadaas awalan inta shardiyada ah jawaabteeda fatamanawu lmowta kaanat lakumu daaru kaanatna ismigeeda waa addaaru laakhiratu waaye khabaru kaanana waa khaalisatanta ta waay waa sida ugu fudud habkaasaana ku soconaynaa awjuh kale oo la icraabana waa jirtaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa qul dheh in kaanat hadday ahaatay lakum idinka ay idiin ahaatay addaaru laakhiratu daarta aakhiro marka lakum kaanadaan ku tacallujinnay iyada waxba ma aha keliya kaanada kaanaday ku tacalluqaysaa qul waxaa tiraa in kaanad haddii ay ahaatay lakum idinka ay idiin ahaatay addaaru laakhiratu daarta dambe addaaru laakhira maxaa laga wadaa laba tafsiiraa ku jirta jannada addaaru laakhira bimacna aljanna waxaana tusaayo aayadda suuratu lqasas ku jirto tilka daaru laakhiratu najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaadan ayb daartaas aakhira marka aayaddaas jannadaa laga wadaa ayb marka mid macna sidaas macnaha labaadna in la yiraahdo mudaaf lasoo qadaro oo la yiraahdo qul in kaanat lakum lakum hadday idinku idiin ahaatay qul waxaa tiraa in kaanat haddii ay ahaatay lakum idinka idiin ahaatay addaaru alaakhiratu naciimu daari alaakhirati daarta aakhiro nicmadeeda hadday idinka cind allaahi ilaahay agtiisa khaalisatan ay ahaatay idiin ahaatay tu barax tiran ay lakum idinka idiin barax tiran ama mukhtasatan mid gaara bikum idinka idinku gaara hadday ahaatay min duuni nnaasi dadka kale sokadood ka soke oo idinka keliya hadday jannadii nicm aakhira nicmadeeda ama jannada daa ay idinka ay gaar idiin ahaatay min duuni nnaasi dadka ka sokay fatamannow jawaabtii tamaniya oo jeclaysta almowta geeri bal rajeeya in kuntum saadiqiina haddaad tihiin <clears throat> fatamanow laba tafsiir baa ku jirta oo ibnu cabaas isaga wuxuu ku macneeyey wuxuu leeyahay udcuu bilmowti geeri tuuga annaga idinkaba aan geeri tuugno calaa ayilfariiqayni akdab labadeenna koox yacnii midda beenta badan labadeenna koox midda beenta badan geeri inay u timaado sidaa yacni ogolaada oo sidaa tuuga calaa ayi ayilfariiqayni akdab fa abow daalika marka way diideen yahuud arrintaa calaa rasuulillahi sal ll l slam nebiga korkiisa waa ku diideen ayb sidaas marka ibnu cabaas baa u fasiray sidaas marka lagu macneeyana aayadda wax ishkaala ma yeelanayso tafsiir labaad waxa uu leeyahay ibnu jariir aana doortaye tafsiirka labaad wuxuu leeyahay fatamanaw lmowta dhimasho rajeeya oo inaad dhimataan jeclaysta sidaa unbaa laga wadaa haddii marka dhimasho tamaniya oo jeclaysta ay tahay ishkaal baa imaan kara oo ishkaalku wuxuu noqon karaa ee idinkaan mu'miniintaba dhimashada ma jeclidiine qof dhimasho raba ama dhimasho jecel ma leh marka yahuud in marka la yidhaha maadaama aada dhimashadii jeclaa weyseen waa la idinka gar helay suurtagal ma noqon karto oo biimkaanihim iyaga laftooda waxay dhihi karaan idinkaan mu'miniintaba nolosha waa jeceshihiin ishkaalkaas baa imaan kara marka ayb marka meeshaas ishkaalkaas ku jiro tafsiirka hore waa looga fakanaa wax ishkaala marka cala tafsiir eh, tafsiirka hore marka aan fiirino eh, ibnu kathiir doortay midkan dambena waxaa doortay ibnu jariir kan horaana xoog badan oo ibnu cabaas uu ku fasirayo waayo tafsiirka hore waa mubaahala mubaahalo waayo annagay idinka aan isu imaano ninkii baatil ku taagan ha dhinto sidaas aan marka ilaahay ka barin labadeenna labadeenna qolo ninkii xaq ku taagan ninkii baatil ku taagan inuu dhinto marka ibnu kathiir marka wuxuu leeyahy aayaddan mubaahalo unbay tusaysaa waxaana lagu magacaabaa mubaahalatu tamani aayaddan waxaa la yidhaha mubaahalatu tamani midda ku imaan doonto suuratu aala cimraan faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilmi faqul tacaalow nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum huma nabtahil fanajcal lacnat allahi aayadda yacnii e, suuratu aal-cimraan jirto iyada e, mubaahalo oo iyada marka oo ma ahan marka tamani ku jira ma aha midaasna oo middaa iyada waxay leedahay lacnad alle labadeenna qolo midkii baatil ku taagan oo been sheegaya fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin ee lacnadda alle ha ku dhacdo kaadibiinta midaas nasaarado nebiga kula e, habaartamay midaanna yahuuddow kula habaartamay middaan marka mubaahalatu tamani bilmowt waaye midaasna lacnad waay soo ma garan marka labadaba ahluk labada marka yahuudda iyo nasaarada labadoodaba marka mid kastaa mubaahala ayaa ayaa nebigu sal l slam uu kala hor yimid mubaahaladuna waxay timaadaa marka xujajka laysku qanci waayo marka xujajka laysku qanci waayo oo dadku ay ku qanci waayaan aan ishabaarna unbaa markaas imaanaysa ayb aayaddan marka mubaahaladaasaa ku jirto haddii sidaa la yidhaahdana ishkaalka oo marka nin walbaa geeri waa necab yahay meesha waa ka baxaan ayb sidaasaana aada u xoog badan wa ilaa midkan dambe maanta dhan uun waxaan laga dhammaanaynin marka in ishkaal iyo la keeno raazi baa isku dayay mafaatiixulgeybka inuu ka jawaabay ishkaalka ee wuxuu leeyahay de nebigu isaga hadduu geeri tamaniyo dacwadii iyo dadkiiyaa xaq u sheegayo sidaasoo kale u tilmaamaa marka abu xayaan alandalusi isagana wuxuu leeyahay ee mu'miniinta geerida waaba wuxuu leeyahay isaga si ka yani maadaama ay iimaan inay leeyihiin ay og yihiin wayba jecel yihiinba inay ilaahay jidkiisa ku dhintaanoo marka wuxuu keenaa saxaabada iyo wuxuu keenayaa marka sida ay nebiga dagaalada ugala qeybgeli jireen oo inay dhintaan ay u jeclaayeen ayuu soo qabsanaya yahuudduna sidaa ma ahan buu leeyahay aduu ishkaalaadka ishkaalku siyaalkaa kala duwan bay uga jawaabaan laakiin tafsiirka hore oo ibnu cabaas ayaa xoog badanoo annaga iyo idinka qoladii markaa yacnii been sheegayso geeri markaa hat yani haku haloo ha lagu habaaro aan isku habaarno geerida sidaasay marka macnahaas ayaa xoog badan <clears throat> in kuntum haddii fatamanaw lmowta geeri tamaniya in kuntum haddii atiin saadiqiina kuwa run sheegaa walan yatamanawhu abada bima qadamat aydiihim wallahu caliimu baalimiin walan yatamanow ma tamaninayaan hu geeridii ma tamaninayaan abadan weligood bimaa qadamad bisababi maa kii dartii ayaynan u tamaninaynin geeri qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoodu ay hormariyeen wallaahu allana caliimun midkii ku ogaal badan waaye bidaalimiina kuwa dulmiga falo geeri inay tamaniyaan iska daaye walatajidannahum wala wallaahi tajidanna waad helaysaa oo helaysaa hum yahuuddii axrasa annaasi dad kuwa ugu dadaal badan ayaad helaysaa inay yihiin calaa xayaati nolol korkeed lagu dadaalo inay yihiin sidaa ayaad helaysaa wa min aladiina ashrakuu wa axrasa kuwa dadaal badan inay yihiin ayaad arkaysaa eed helaysaa yahuudda calaa xayaatin nolosha uga dadaal badan oo ka jacayl badan min aladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey mushrikiin xataa iyagaa ka nolol jecel ayb yawaddu wuxuu jeclaysanayaa axaduhum midkood low yucamaru alfa sanatin tacmiirahu cumrisiintiisa in la cumri siiyo alfa sanatin kun sano tacmiira alfi sanatin kun sano camiriddeed ee cumrisiinteed ayuu jeclaysanayaa wamaa huwa ayb wamaa huwa midkoodna ma aha bimusaxsixihi mid ka fogeynayo isaga min alcadaabi cadaabka xaggii ka fogeynayana maaha an yucamara tacmiiruhu cumrisiintiisa cumri siintaa kun sana la cumri siiyana mid cadaab ka fogeynaya midkood ma aha wallaahu alla basiirun mid arkid badan waay bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan ay falayaan say nolosha u jecel yihiin buu rabbi ka waramayaa wuxuu leeyahay alla walan yatamanowhu ma tamaninayaan walan yatamanow ma tamaninayaan hu geeridii abadan weligood lanta waa xarfu nafyin wa hal tufiidu ta'biid marka ma laga faa'iideysan karaa lantu ta'biid weli yacni haddii lan wax lagu anfiyo macnaheeduma waxay tahay shaygaa manfigaa weligii saasuu manfi u ahaana in badanoo nuxaadda ka mida waxay yidhaahdaan lanta mujaradkeeda ma faa'iideysa ta'biid keliya nafyi iyo istiqbaalay keeneen wax kale ma keenaysa qaar markaa nuxaadda ka mida zamaqshariga uu ka mid yahayna lantu isaga wuxuu leeyahay taabiid bay keenaysaa isaga markaa wuxuu ka wataa de lanta taabiid ay keenay markuu leeyahy wuxuu ku dabaqayaa madhabkiisa oo qaala lan taraaniyda iyo qaala lan taraanii ma i arki doontid weligaa ima arkaysid waayuu leeyahy marka ilaahayna lama arkaayo uu leeyahay qiyaamo lagu arki maayo mararka qaarna waad arkeen nuxaadda laftooda oo lanta ta'biid bay keenaya iyo dhahayo meeshaas marka kaafiyada oo khulaasada laga soo gaabiyey ibnu maalik waa ku naqdiyey meelaha qolooyinkaas sidaa qabo oo wuxuu yidhi waman ra'a nafya bilan mu'abada fa qowla hurdud wa siwaahu facduda qofkii lanta ta'biid u arko nafyi oo mu'abada u arko fa qowla hurdud warkiisa iska raddi buu yidhi waxa ka soo harayna ku dheg oo qabso marka haddaan sidaas ku wadno lanta taabiid ma keenaysa aan dhahno abadantaan marka macno hor le waayo marka walan yatamanowhu geeri ma tamanin doonaanaan soo hayn abadan weligood ma tamaninaynin marka inaynan weligood geeri tamaninaynin abadantaanaan noo sheegtay marka iyada lafteeda ishkaal baa imaanayo waxaa laleeyahay qiyaamaha markay naarta galaan geeri soo ma tamaninayaan oo markay qiyaamaha galaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk saasay dhihi doonaan ayb ta'biidkan marka calaa xasabihi waay marka waxaa laga wadaa de in allaale intayba adduunyadan joogaan geeri ma tamaninayan aakhirana xugun kaley leedahay maxaynan marka geerida u tamaninaynin bimaa qadamat bisababi maa kii sababtii ayaynan geeri u tamaninaynin weligood ay qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahooda ay hormariyeen wallaahu allana caliimun mid aada u og waayo ku ogaal badan bidaalimiina kuwa dulmiga fala walatajidannahum wala wallaahi yatajidannahum waad helaysaa oo helaysaa yahuuddu axrasa annaasi axrasa marka waa mafcuulkii labaad ee wajadada ile wajada bimacnaa calima markay taalo mafcuulay qaadanaya axrasa annaasi dad kuwa ugu dadaal badan inay yihiin calaa xayaati nolol korkeed kuwa dadka ugu dadaalka badan inay yihiin ayaad arkaysaa ood ku ogaanaysaa ood helaysaa ayb wa min aladiina ashrakuu wa waaxrasa walatajidannahum waxaad arkaad helaysaa yahuuddii inay axrasa annaasi axrasa inay yihiin kuwa dadaal badan calaa xayaati nolol korkeed lagu dadaalo kuwa uga badan min aladiina ashrakuu waay marka marka wamin aladiina ashrakuudan waxaa waxay ku cadfan tahay tii hore walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin wa min aladiina ashrakuu waaxrasa calaa xayaatin min aladiina ashrakuu mintana tii oo afcalu tafdi shayga mufadalka iyo kan laga sii fadli badanya mintii geli jirtay yani kuwaas xataa ayagaa ka uga nolol ka nolol jecel mushrikiinta ayagaa ka nolol jecel sababta marka mushrikiinta loo xusaayo maxay tahay loo sheegayo mushrigaani dhagaxuu caabudaa aakhira ma yaqaano ilaah ma yaqaano diin male qofkan mushrigan kii marka <clears throat> dhagxaanta caabudayey oo wax cilmiya aan lahayn wax kale de kaasu nolol inuu jeclaada waa wax la fahmi karo wax kale ma hayo nolol adduunya unba wax u yaqaanaa wax kalena garan maayo qofka mushriga ah kii mushriga ahaayo dhagax caabudka ahaa oo nolol keliya yaqaanay ayaga kitaab sheeganayaaba uga daran nolol jacaylka marka nimankani marka mushrikiintii waaba kasii daran yihiin way ayb wa min aladiina ashrakuuda sidaas marka waa loo <clears throat> macneeyaa ee waxaa kaloo iska bannaan wa min aladiina ashrakuu jumlo cusub inta laga dhigayo wadu iyana marka yacni iyaga loo kuwan loogaga qabro laakiin sidaan horaa ka fiican wa min aladiina waa uga wa min aladiina kuwii inay uga dadaal badan yihiin baad ku ogaanaysaa nolosha ashra <clears throat> ashrakuu shirkiga sameeyey mushrikiinta ahaa iyo waddu wuxuu jeclaysanayaa axaduhum midkood waa yahuudi baa la wadaa warkoodii low yucamaru low saddex macnay ku timaadaa xarfu xaraf oo masder waa noqota <clears throat> masderiya waa noqotaa <clears throat> xarfu imtinaac imtinaacna waa noqotaa waxaa kaley ku timaadaa low shardiyana waa noqotaa hadda marka waxaa ugu fiican marka lowdaani in laga macneeyo xarfu xaraf masder in laga dhigo masderiye in laga dhigo markaana iyo masderkaasi lowda iyo ficilka ka dambeeya laga munsabiga ka noqonaya laga dhalaalinayana yawaduda ayaa ku ayaa ayuu macmuul u yahay oo mafcuul bihi u yahay marka tarkiibku wuxuu noqonayaa yawaddu axaduhum midkood wuxuu jeclaysanayaa low yucamaru alfa sanatin tacmiira alfi sanatin tacmiirahu in la cumri siiyo u jeclaysanayaa alfa sanatin kun sano kun sano in la cumri siiyo ayuu jeclaysanayaa marka lowdii masderiyaan ka dhignay low yucamaru ay tacmiirahu baana ka macnaynay mafcuulu bihina waa ka dhignay ayb wamaa huwa haddii kale marka low yucamaru alfa sanatin waxay u baahanay marka eh, haddii shardiyo laga dhigay jawaabi waxbuu kaa u baahanaan ayb meeshaa marka sidaas shardiyo marka laga dhigo jawaabu u baahanaan jawaabteeda marka marka haddii shardiyo aan ka dhigno low haddii yucamaru la cumri siiyo alfa sanatin kun sano la cumri siiyo yacni la sura bidalika waa lagu farxad gelin lahay waa iska jeclaa lahayo wamaa huwa ma ahaanin wamaa huwa ay wamaa axaduhum huwa waxaan u celinaynaa axadkood naam wamaa axaduhum mid wamaa huwa ma ahaanin ay wamaa axaduhum midkood ma ahaanin bimusaxzixihi mid ka fogeynayo min alcadaabi cadaabka xaggiisa ku ka fogeynayo an yucamara tacmiiruhu cimrisiintiisa naam bimusaxzixihi faacilkeedu waa an yucamaradaas dambe in la cumri siiyo mid cadaab ka fogeynaya ma ahan midkood way oo hadda haddaad tusaale soo qaadato yahuudigii waqtigii rasuulka noolaay haddii hadda la cumri sii lahay kun sano waa ka dhammaa lahayd soomaa kun laba kun iyo ka badanaa laga joogaa hadda intii nebigu uu jiray kun iyo waxaa laga joogaa intuu soo hijroodaya kun iyo afar boqol iyo soddon iyo sagaal sano laga maraa soo maha haddii marka markaas kun sano la cumri sii lahay mar horowba dhimo lahay marka adduunyada qofka in intaas cumri la siiyo waxba yani waxba kaa fogeyn mayso wamaa huwa wamaa axaduhum midkood ma aha bimuzaxzixihi mid uu ka fogeynayo min alcadaabi cadaab xaggii uu ka fogeynayo an yucamara tacmiiruhu cumrisiintiisu mid uu ka fogeynayo maaha cadaabka wallaahu alla basiirun mid arkid badan waayo bimaa waxa yacmaluuna ay samaynayaan waciid baa meeshaas ku jira marka ilaahay waxay falayaan waa u jeedaayo waa arkaa way marka qul man kana caduwa lijibriila fainahu nazlahu calaa qalbika biidn illahi qul waxaa tiraa man axadkii ama qofkii kaana ahaaday huwa isaguba caduwan mid col la ah lijibriila jibriil col la ah qofkii sidaa ahaaday fa cadaawatuhu cadaawadiisa laa wajha lahaa wax wej ay leedahay ma leh fa inahu jibriil nazalahu qur-aankii buu la soo daadegay calaa qalbika adiga qalbigaaga korkiisuu kula soo daadegay uu kusoo dejiyey biidni illaahi amar alla xaal uu ku dheehan yahay amar alle isagoo ku taagan biidni illaahi ama biamrillaahi ilaahay amarkiisuu kula soo degay musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa kii beyna yadayhi hortiisa ahaaday isagoo u rumaynayo wahudan wahaadiyan xaal uu yahay mid hanuuninayo wa bushraa wamubashiran xaal uu yahay mid u bishaaraynayo lilmu'miniina mu'miniinta u bishaaraynayo man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba caduwan col ahaaday lilaahi alla col u ahaaday wa malaa'ikatihi malaa'igtiisii col u ahaaday wa rusulihi rusushiisa col u ahaaday wa jibriila jibriil col u ah wa mikaala mikaal eh, malaga mika-iil col u ah fa in allaha alle caduwun ayuu ahaaday cadow lilkaafiriina kuwa gaalada ilaahay mid cadow u ah ayuu ahaaday ayb labadan aayadood marka sabab nusuulkeeda ibnu cabaas wuxuu leeyahay ana xabran min axbaari lyahuud nin culimada yahuudda ka mida yuqaalu lahu cabdullaahi ibnu suuriya la dhihi jiray ayaa nebiga wuxuu su-aale ayuu su-aalay oo wuxuu yidhi ayu malakin nazla min aلsamaa malagee samada xaggeeda kasoo degay oo waxyiga iyo kuu keeno qaala jibriilu jibriil buu yidhi qaala dalika caduwuna min almalaa'ikati jibriil waa cadowgeenna malaa'igta ka mida walow kaana mika-iilu hadduu ahaan lahaa la aamanaa bika waa ku rumaylahayn ina jibriila jibriil yanzilu bilcadaabi cadaab uu la soo degaa walqitaali dagaal buu la soo degaa washiddati ayuu la soo degaa wainahu caadaanaa miraaran marar badan buu nala coleytamay wa kaana min ashaddi dalika calayna kan noogu daranuna ahaaday ayb sidaas iyo warkaasuu sheegay markaa markaasaa aayaddan soo degtay marka qofka jibriil cadowsanayo wax cadaawadiisu ay tahay ma laha meel ma haysata sababka uu jibriil ku cadowsanayana ay tahay un fa inahu nazalahu calaa qalbika qur aankaanuu kugu soo dejiyaa nacayb ay qur-aanka iyo diinta u qabaanay jibriil u naceen marka waa halis mar aayadda dambena marka de mika-iilna yani waa isaga maxaafsanayaan maahana ma jecla qul waxaa tiraa man qofkii kaana ahaaday huwa isagu caduwan mid col u ah lijibriila jibriil col u ah qofkii sidaa ahaaday manta marka jawaabteedu waa la qadarayaayo facadaawatuhu laa wajha lahu sababta maxay tahay fa fainahu nazalahu uma noqon karto manta jawaab sababtoo ah markay sidan tahay damiir raabit u noqdo oo ku xiro damiir yacnii ku xiro manta u laabanayo oo fainahu nazalahu calaa qalbika ku jiraan jirin mar haddii marka damiir manta u laabanaa uunan ku jirin jawaab in looga dhigaa ma suuragal ah waa in marka jawaab loo raadiyo la qadaro marka jawaabkeeda fainahuna markaade jumla un tacliiliya laga dhigo sababka coleytanka ka keenayo fainahu nazalahu meeshaa marka waxaa laga qaadanaa qof allaale qofkii yacni nacayb ou ku jiro de qofka ambiyada iyo malaa'igta iyo naco wax kaloo u nacaaya mabaa la helo diin unba u nacayaa wax kaloo u nici maayo ee dadka kale culimada iyo dadka muslimiinta ee khayrka iyo wanaagga dadka faree munkarka reeba macruufka farayo qofka neceb isagana haddii uu u necban yahay diin darteed calaamad aad u xun waana mid ay culimadii hore dhihi jireen calaamatu ahli اlbidaci alwaqiicatu fi ahli اlahar dadka ahlu bidcada calaamadooda waa dadka ahlu aharka oo xadiidka nebiga iyo qur-aanka iyo weriyo in lagu dhaco oo la caayo ayaa calaamad u ah marka waa sababta waxay tahay wuxuu u nacayaa waxaan ay warinayaan ee marka xujada isaga ku ah qofkii marka qof u naco liajli diin diinta uu sheegayo ogna inay saxiix tahay diintaas qofkaani uu ka hadlayo qofkaasi marka yacni calaamad aada u xun ayaa ku jirto ayb haddii uu ku jees jeeso liajli diinna darteed uu ugu jees jeeso waxaa dheci karta markaa yacni ama ay noqon kartaa inuuba markaa uu ku gaaloobaba qul abillaahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi-uun halkaasna waa ku sheegi doonaa meelahaas fainahu jibriil nazalahu nazla lqur'aana qur'aankiibuu ayuu la soo degay soo dejiyey calaa qalbika qalbigaaga korkiisa ayuu kusoo daadejiyey biidni illaahi ilaahay amarkiisa isagoo ku dheehan amar alle isagoo haayo musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa kii beyna yaday hortiisa ahaaday wahudan wahaadiyan xaal uu yahay ku hanuuninayo wabushraa mubashir wamubashiran xaal uu yahay ku bishaaraynayo lilmu'miniina mu'miniinta man kaana caduwan lilaahi man qofkii kaana ahaaday huwa isaguba caduwan cadow ahaaday lilaahi alla u ahaaday wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa miikaala cadow u ahaaday cadaawadiisu marka meel qaab lahoo ay haysataa ma jirto fa ina allaha alle caduwun cadow weeyaan lilkaafiriina u cadow u yahay gaalada fain allaha alle caduwun cadow ayuu u yahay lilkaafiriina gaaladii cadow buu u yahay wasfigooda marka la tilmaamayo sababkau cadow ugu yahaaba kufriga ah idan gaalnimadu marka waa wasfi ama tilmaan keenayso ilaahay cadow inuu ka dhigto kuwaa ku gaaloobay isagana cadow ugu yahay haddii marka qofka uu yidhaahdo kufrigu cadowtooye ma keenayo iyo yani de ilaahay buu markaa yacni diinkiibuu radinaa walaqad anzalnaa ilayka aayaati bayinaati wamaa yakfuru biha ila alfaasiquun walaqad walaqad wallaahi qad xaqiiqee anzalnaa waanu waxaan dejinay ilayka adiga xaggaaga aayaatin baanu kusoo dejinay aayaadka oo bayinaatin cadcad wamaa yakfuru ku gaaloobi maayo bihaa aayaadkaasi ila alfaasiquuna unbaa ku gaaloobo kuwa faasiqiinta ah faasiqa meeshaan gaalkaa laga wadaa waayo qur-aan marka la fasiraayo haddii lagu fasiro isdilaax ama eray bixin gadaal ka timid oo culimadii dambe ay ku heshiiyeen ama ay ku eray bixiyeen haddii lagu fasiro isdilaax waqtigii ou aayaddu ay soo degaysay aan maxsuur ku ahayn shaygan waxaa laga wareeraa fahamkii qur-aanka faasiq hadda waxay u yaqaanaan dadka badanaa qofka muslimka ah laakiin qalloocan ayaa badanaa loo yaqaana haddii dadka mutaakhiriinta ay u yaqaanaan haddii marka tafsiirkaas lagu fasiro meel walba oo qur-aanka faasiq lagu arko sidaa lagu fasiro qaladay noqonay marka macaanidii qur-aanka qalad laga fahmayo hadda meeshaan oo kale faasiq kaafiraa laga wadaa mararka qaarna qur-aanku waxaa ku timaado faasiq iyadoo laga wado midka un daacada ka baxay oo muslimka ah ayb walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe anzalnaa ilayka xaggaaga waxaan usoo dejinay aayaatin aayadaanu kusoo dejinay oon xaggaaga usoo dejinay aayaadka oo bayinaatin cadcad wamaa yakfuru ku kufrin maayo bihaa aayaadkaasi ila alfaasiquuna unbaa ku kufriyo awa kulamaa caahaduu cahdan awa kulamaa mar walba oo ayb caahaduu ay ballan galaan yahuudi cahdan ballan ay galaan nebada waxaa tuuraya hu ballankii fariiqun koox ayaa tuurayso kooxda oo minhum iyaga ka mid ah bal ee akharuhum badankood laa yu'minuuna rumayn maayaan awa kulamaa hamza hamsatu istifhaam ah iyo waaw caaifa ah waawdan caaifada ah hamsada inay ka dambeysaa iyo asalku ahaa oo markaasi sidaa marka maynan dhicinoo hamzada maada istifhaamku maadaama sadaaratu lkalaam uu leeyahay la hormariyey cadafkaani marka waa in macduufu caleyhi loo soo qadara marka macduufu caleyhigu marka wuxuu noqonayaa macnaa kalaamin mutaqadim qaar marka waxay qadarayaan afa kulamaa jaa'akum rasuulun ti aan soo marnay afa kulamaa jaa jaaءakum wa kulamaa caahaduu iyo mar walboo lala ballantamo cahdan ballan mar walbo ay ballan galaan cahdan ballan ay galaan ama in la yidhaahdo akafaruu biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisii miyay ku kufriyeen wa kulamaa mar walba oo cahduu ballan ay galaan cahdan ballan ay galaan nabada waxaa tuuraya miyaah hu ballankii fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mida miyaa mar walba tu yani markay ballan galaanna tuureysa ballantii ayb bale akharuhum badankood laa yu'minuuna rumayn maayaan ballankiina marka sidan inay ku yihiin ayaa rabbi subxaanahu watacaala uu tilmaamay cahdigan marka yahuuddu ay gelayaanna haddii nabiy llaahi maxamed lasoo saaro inay rumeeyaan waay ballankaana waa ka baxeen oo way tuureen marka ballantii ilaahay markay ka baxeen iyo kitaabkii alla maxay qaateen aayadaha soo socduu rabbi uga hadlayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih casharka marka halkaanuu joogaa in shaa allahu tacaala maadaama maalmo uun ramadaan hadda ay naga xigaan bacda ramadaan markaa la gaaro eh, wadaca uu dhammaado t usbuuca hal usbuuc shawaal wixii ka dambeeya ayaan in shaa allahu tacaala aan casharkan soo cusboonaysii doonaa habeen dambe marka waxaan uga faa'iideysanaynaa maadaama ramadaanka uu soo dhow yahay axkaam ramadaanka ku tacalluqda ayaan inshaa allahu tacaala aan ka hadli doonaa oo kelmaddu habeen dambe waxay noqon doontaa ramadaan soonka iyo axkaamtiisa iyo wixii marka dadka aan garo karno ishkaal ay uga jirana ama maadaama uu soo dhow yahay in laga jaahil bixiyo iyo ay rabaanna insha allahu tacaala waa uu jawaabi doonaa Eh, wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalih وasxaabih